wax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaanays somali sudanes hosbital s s mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhduna waxay ku beegantahay tahay afar tobanka bisha tobanaad sannadda labada kun saddex labaatanka qodobada caawa waa maanta aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falaqeynta waxaa kamid mid a ah amaba qodobka aan ku qaadaa dhigi doono waxaa uu noqonayaa lix sano ayaa kasoo wareegatay markii qaraxii soobe ee masiibada ahaa uu ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad kun qof oo shacab soomaaliyeed u badnaa barnaamijkeena qodobkaas ayaan ku faaqdi doonaa saaxiibayaal xubintii kalaman ayaa sidoo kale ku dhegeysan doontaan oo mar kale falaqaynta oo shaqaysa wanaag saaxiibayaal heeskaasi daafurka barnaamijka ayaynu ahayd mar kale kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka saaxiibayaal mar kale kulanti ayaa ayaad leenahay haddii aynu eegnana waxaa muddo lix sano ah laga joogaa qaraxii afariyo tobankii oktoobar ka dhacay sanadkii labada kun toddobayo tobankii magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soobee ee magaalada muqdisho qaraxaas ayaa galaaftay nolosha siddeed boqol oo ruux oo shacab ah sida la sheego iyadoo sidoo kalena tiro dhaawacyo ah oo intaasi ka badan uu geystay maalin sabti ah oo la marayo saacadduna ay ku taagan tahay saddexda galabnimo ayaa qaraxan uu ka dhacay isgoyska soobe waxaana ka dhashay khasaare aada u fara badan oo dad shacaba gaaray iyadoo gaari tiam ah oo lagu soo raray walxaha qarxa uu ku qarxay bartanka isgoyska soobe ee magaalada muqdisho dadkii xilligaa jooga ayaa u kacay sidii ay ugu gurmo lahaayeen iyadoo dadka shacabka ahna ay bixinayeen dhiigooda xilligaas oo ay dadka dhaawacyadu ay soo riteen ay ku taageerayeen waxaa bilowday kacdoono kooxda al-shabaab looga soo horjeedo iyadoo sidoo kalena ay dowladdii xilligaas jirtay ay dadka shacabka sidii ay iskugu raadi lahayd ay ka shaqaynaysay waxaana markaasi kala dhumay dhammaan ee dadkii shacabka ahaa ee dhaawacyada ahaa iyo eheladoodii ku dhowaad laba boqol oo ruux ayaa ilaa wakhtigan nolosha lagu la inta la xaqiijiyey iyadoo eheladii ay ka dhasheenna ay ka sabreen dadkaas markaa ku geeriyooday amaba lagu waayay qaraxii isku iska soobe ee magaalada muqdisho ka dhacay waxaa qaraxan laga dareemay guud caalamka waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa qaraxii ugu weynaa ee bariga afrika ka dhaca iyadoo sidoo kale la sheegaba in afrika aysan soo marin qarax noocaasa in wajahdo falaqeye arrimaha amniga ka faalado oo xilligaasna goobjoog ahaa maxamed marcade ayaan wax ka weydiiyey qaraxaas iyo masiibada uu geystay waa dhawaaday qaraxaas waaga uu dhacayay waan joogay waana waxay ahayd masiibo oo waagaas dhacday ilaahay subxaana watacaalana dadka dad badan gacay ku baxeen dad badanna ay muxuu ahaay waalidkood iyo walaalkood iyo ku baxeen marka waxay ahayd masiibo dadkasoo reer muqdisho ay la kulmeen bay ahayd maaratay ilaahay subxaana watacaala eh, uu maaragtay tusiyey eh, dhibaatada ay leedahay eh, dadkan ugu qarxiya ay leeyihiin maaratay dadka shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho dagan ay la kulmeen ka war markaas mm, masiibadaas dhacday labada kun toddoba iyo tobankii maxaa laga bartay dadku saa dareenkooda xilligaas sida uu noqday ka waran runtii um, waa kala qaadaynaa eh, shacabka iyo dawladda um, shacabkii waxba ka eh, waxay ku barteen oo sababta markii uu muxuu ahaaye eh, um, waxyaabahaas madaxyada ama baabuur laga shakii la arko iyo markii waa shacabka way kala baxayeen oo wadada way furayeen way banaynayeen way ka joogsanayeen laakiin dawladda waxba kama baranin oo qaraxyada waad ogtahay sida kor dhacayaan oo hadda laba kun hadda sanadkii hore eh, inay isla ka dhaceen waad ogtahay oo dhowr qarax oo islahayn eh, marka dawladda waxba kama baranin mana eh, sidii qaraxyada noocaas oo kale looga hortagay iyo waxba ma ka baranin waa gartay qaraxaas waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa qaraxii ugu weynaa ee soomaaliya ka dhaca uguna khasaaraha badnaa dadka ku geeriyooday iyo dadku waxyaabaha ay waxyeelada kasoo gaareen maxaan ka baran karnaa dad waxaay u badnaayeen sida la sheego aada markaa u tabar yar ganacsiyo yaryar dad qaar leh dad qaar aan shaqayninba dad qaar tuugsanayay qaraxa intaas la eg ay dadkaasi badani ku dhinteen maxaa laga baran karaa si qaraxyo noocaasa looga baaqsado runtii horta shacabka soomaaliyeed muqdisho shacab horta waxaa waaye aada u adag oo muxuu ahay muxuu ahaa wixii soo maro isla markiiba maaragtay ilaahay subxaana watacaala muxuu ahay muartay u saarto ee aan maaragtay la ooyin oo aan maaragtay waa dhimanay iyo muxuu ahay shaqadoda aysan u joogsanin waaya waa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dadka ugaal adag waayo marka waxaa ku dhintay dad nuucyada dadka kala duwan shacabka nuucyadiisa kala duwan maaragtay dad ahaa ku dhintay ilaahay subxaana watacaala ha u naxariista intii ku dhimatay intii ku dhaawacantayna ilaahay waa bogsiiyey intooda badan wixii maaragtay oo ku curyamay waa goonigeeda marka waxaan leeyahay waxyaabaha laga bartay mhm. waxaa ka mid ahaa muxuu ahay in uu dadkan qaraxyada sameeya aysan cidna u aayeelin oo oo shacab iyo iyo iyo midna aan loo abeelin dad danyar ah midna aan loo abeelin marka waxay ka barteen in dowlad loo jeedin mhm. eh, loo jeedo eh, muxuu ahay in la dila loo jeedo aan loo jeedin dowlada bis ah ay dadku markaa sameeyeen kacdoonadaas dadku shacabka ah in looga faa'iidaysto miyaysan mudnaan xilligaa runtii eh, kacdoonnadaas waxaa ku abuurmay ciidan guutooyin oo ciidan soomaaliyeed oo haddaba loogu magac daray afritalka tabar layihaahdo samaysmay oo maarata waagaas shacabkii soomaalia dhallinyaradii soomaaliyeed ay iska diiwaan geliyeen waxyaabaha kale oo umada ka subsamay waxaa kamid a dhalinyarada layihahdo gurmud qaran oo waagaas gurmud sameeyey oo markasta markii waxyar dhacaanba diyaar ah hadda oo gurmudkii sida u samaynayo wax badan baa ka samaysmay loogana faa-iidaystay marka waxaan isleeyahay dawladda waa ka faa-iidaysatay sababtoo ciidan ah ay ka abuurtay waagaas oo aad garanayso hadda aan sida sidaan horey usoo sheegayba afritoka tabar la dhaha mhm. marka waayahay markaana ka waran markaan eh, oo aynu joogno laba kun saddex iyo labaatan kacdoona ayaa dalka ka socdo dagaalka dhanaha al-shabaab shacabka ayaa sameynaya waxyaabihii oo laga bartay kamid tahay ama shacabku way daaleen wax badan bay la kulmeen wax badan baa usocodhaqaaqi waayey waagaay saaxiibayaal sidaan hore idinkugu sheegnay maxamed marcadde maahine waa cabdiraxmaan marcade cabdiraxmaan cabdulle idris ayuu ahaa oo ah falaqee ka faallada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda sidoo kalena goobjoog ahaa xilligii u dhacayay qaraxii soobee ee ka dhacay iskuiska soobee magaalada muqdisho kaas oo lagu tilmaamo masiibadii ugu weyneyd ee soomaaliya mar qura soo marta qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkana falaqeynta ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal kulmiye ayuuna idinkaga imaanaya markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiy allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane godadkii cidciidka waa loogu galay bow hadda markaan godadkii arkay qarandi inay qoday waxaan ahayn lama moodo war bashiir dheerow maadaan maqal shabaab godgal god bahalgal bahalgodgal god shabaabgal aryaha ku dheelin warkee wuxuu ahay diingodgal god goragalgora godgalgod diingal war ma gooja cadda ka hadlaysaan ka socda waa nin gooja cadda gabal ugu dhacay warna miyaw baroor wiilshee god wada jirtay maanikana afii jirna mayn haystan waar see intaan garanayo way dhaaftay war weligii warka waa dhex aradhiine wax dhanbay gumaadeen ku gabood falaayin wa garsoori laha tahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay warbashiiro waxaad ka tagtay gafuur duubata iyo indhaha good ku xirataaba gardarooy gardarooy godkaagii waa kaa lagugu soo galay dalabow gafuur duubtooda ma aqaane godaadkii ay gaaleni iyo ma lagu guubay geedihii wadaadkii ay gaaleen iyo ma lagu guubay geedihii walle geed kuma qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado caddaa gowracay tolka war waxaan maqli jiray geelo waxaa lagu yaabaa markaad ciin daaqdee shabaabka waxaa gabalkoodu dhacay markii shacabku ku kacay gafuur duubata iyo indhaha goodku gardaroy wadkaagii wataa lagugu soo galay waar anugu khawaariista waxaan odhan lahaa godad qodataya sidii bahalgashaa ku gurguurata waa yeelkadiinni waranna waxaan ku dari lahaa gamba xirataya geeda fuushaya isgalaashaya waa yeelkadiinni markuu ragsoo helo gabdhaha mashxaradee waa soo guduutiye gabalkii dhacayaba geedkunbaad fadhisaane gurmad baa sacdee hubka maa gurataan oo colka maydun gashaan waran saasta nala soo gaare war axmed oo miyaalad maqal afku wuxuu la xoogyahay magliga xawda kaa jara war waxaa kaloo la yidhi soomaalay dhagala ay taan meel dheer dhowrinay dhusuqa uunku iska dhaqay midii lagu dhaafay intaas dhiilla aan galshiya dhawaaq baan ugu hayaa dhidhaab meeltaaliyoonay dhagaha ay waldheejii kormaynka darwaytiwaxaa kaloo la yidhi soomaalidu gef kama dhiidhiyaan guudka loo suray darrada ma diidaan xaqana garab ma siiyaane inta goori goor tahay dulmiga kama gadoodaane markay beledu goonyaha martoy gees walba u dhaafto oo nabaddu ceel dheer gashay go ay yidhaahdaan war bislow maagaasaasan arday soomaalida gardarada ma yeelaan gefka uma dulqaataan geerida ma diidaan yaleeri warmadayow taasi mar midii cowol ku tagtay waaye miyaadan maqal gardarray godkaagii waa lagugu soo galay war kalemaanay war mahaysiine khamiista waad ogtihiin in golaha wasiiradu shiri jireen laakiin maanta madaxweyne xasan shiiqaa cashir guddoominayaa la yidhi ra'iisul wasaarihii mudhuuse mareeb uu aaday oo ma furintay isu bedeleen furuntidiina maaha salaadaha gareebay war madayow lafta garan wasiir maahana naga joog war wasiirkii arrimaha gudaha maxamedkaahin miyaa ka soo qayb galay halla yaabin gooja cadda kabacdiba sidaasuu ahaa ninkaani war waad falantiinoo waxba laydinima sheegi karee bow go'aamadii ka soo baxay shirkii garow ee mucaaradka hadda dani looma sheegin war ninkaana uga dhigan ka gudub bow afayeenka madaxweynaha jaamac dabaraani inuu saacadaha soo socdo dadka la hadlahayuu sheegay war mar horay hadalay lafta garan weliinare weerar irkii dhulka ee washabaabka gaade war laftirkiisa daynuunaya meer ugu dambe war dhammaantiin allaha idin caafiye wasiiro badan oo wadnaha farta ku hayaan arkay warsin dadla sii doona leyina wadnahay dhagle dhagdhag miyaa ka dhacday fartii wadnaha isku qooba yidhaahdaan war warkaan ha naga dhex gelinine qaar waxay ka baqayaan mukayfka ka baxee furunta taga in la dhaho qaarna waxay ka baqayaan xilka dhan in laga xayuubiyo qaarna waxay ka baqayaan in la ganaaxo qaarna waxay ka baqayaan musuq in maxkamad lagu soo taago hadda mid walbaa wuxuu galow og yahay nimba meesha guban dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa iyo dheegi jari war sidaas maahane nin waliba nin waliba wuxuu qabayaqaanaa loo soo qadimayaa war nin waliba wuxuu qabayaqaana haddii loo soo qadimayo kuwii yurub tagsiilayaasha ka ahaa hadda baabuur tasgini karaa wada miyaa la leeyahay ila waa darawal wasiir noqdee qomow kuwii hargaanlayaasha ahaa dharka ciidanka toloma la leeyahay wirsaaqadda ilaahayaa baxsho war ma haysaane aniga waxa iigu yaab badnaa ninaan saaxiib ahaa jirnay oo iskandanefiyankaanku arki jiray oo kuug ahaa markaan xamar ku arkay isagoo bullad buruuf wato la waardiyeynayoo suud xihan oo wasiir noqday warkaasu sugee badarkaiska kafayleya ciidanka furunta hor badarankarimeliari waay warbuuqwa tigtoga iyo soshal midiya ku fiican baa jire iyagana makaamiradan baa la siinaya laodhanaya ciidanka wacyigeliya war calaa kulli xaal madaxweynuhu haddii uu shir guddoomiyey golaha wasiirada waxay ila tahay inuu dhihi doono ninkii akhrisku roon iyo ninkii orodku roonba shabaab kuwa qaar badan waxba talin baa jire eh. hadda ma iska joogahayaan haanu shabaabku milishageeno ee eh, ibi oo ka jiraan tooshkilka aftiiniyehe eh. warduqoo furunta jira magaalada fadhiya ma fakaro miyaa war calaaya kulli xaal intii fahamkiyo garaadku fiyow yahay ee xishootaa fidniga qayrkala taqaana faa'iida u arag colaaddu inay nagu sii fogaato waxay fakarkii ku raacday ficilka madaxweynaheennu qabowgii fillada ku diidee ku tegay furimaha dagaalka war madaxweynaha fakarkiyo rafaadkiyo daalka faraha fara badan oo foolkiisa ka muuqda farriin weeye ilaa inuu fasir iigama baahnee miyaydnaan wax fahmayn war shabaab waday kuwii feenan jirayow hadda waa ka fiigee markii faraha lagu dhigo bal maxaa falaysaan war soomaaliyay maanta qof kastoo damiirle waxaa nala gudboon dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku jiro in loogu hiiliyo lagu garab istaago maxaa yeelay haddii laga daba wareego oon daacad loola shaqayn isaga iyo innaguba fashilka ka faa'iidi waxaana intaa ku dari lahaa madaxweynayaashii dalkan horay u soo mooday iyo ministarkay xuli jireen maalmadabadooda dhexdooda iyagoon hal sano waa muddee weli makaabaysan muraaljabinku waa lagu ridoo maag la kawsadeeye dadkeennuna majaha laysqabtay magac ku raadshaane nin walaalkii maad uga jiriyo maange iyo dhuumad magle cadowga uma looshan karo moorada u tuban war waxaa kaloo horay loo yidhi nin walaalki geed ugu jiraa geesti noqon waa warbo waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii iihili yidhi hoog alla baday war waxaa kaloo la yidhi walaalkay nimaanu haystay muxuu wadda ii fadhiistay leeray walaalka hooba dabka ka jara adiina gaaroodka la garafade aryadhaha waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii raadraadiha dhuuma kari waay war calaa kulli xaal sidii cabdilla haddaan u shirbo waxaan dhihi lahaa dad isagraaya hadyo jeer horumarsayku higsaadan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ogow beenuu hadday baanaanti maad wabadaasina badame beenuu hadday baanaanti maad wabadaasina badame asayakum akhbaarakum lizamaan maa shuftakum hayeh bashiirow ma taasaad war isbitaalka soomaali sudaanays sanadkii afaraaduu ku guulaystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaana bila sharaf guddoonsiisay hay-adda business aweer hayay war soomaali sudaanays dhaqaaqdama mana gaari karo warwaaqlow aniga hadda ku gaarsiinaya sidee lagu hayaa warseehaay isuu hileenka jirtana sila aswalka bahay soomaali sudaanays halseedoy aryadhaha horta soomaali sudaanays ma isbitaalkii afar jeer ee koobaasoo gaalow ahay ma isbitaalkii afar jeer ee koobaasoo gaalow ahay war isbitaalka soomaali sudaanays cid kasta oo gudihiisa gashaa waxay garanaysaa goob caafimaadka aad ugu haboon inuu joogo waxayna ugu tegayaan dhaqaatiir adduunyada u kala dhashay oo quburo ah oo mid walbaa taqaqus gaara oo aqoon uu leeyahay ka shaqaynayo war dhakhtarka cudurrada guud ma jooga miya <laughs> war aan helo walaagaas waljaramaamasaar imindilanba meela mudunya war calaa kulli xaal war laynima sheegi kara isbitaalka soomaali suudaanays caafimaadsan caafimaadsan kuu sheeg warba waa ummadda dadaashaa waxay doonto maweedaa hore loo yidhi war warkaa ku daalinina soomaali suudanis hambalya ku ekeeya war calaa kulli xaal soomaali suudaanays sancadooda qalliinkan saa'id loogu riyaaqo dadku waisla ansaxeene sacabka maanu garaacno war cid wax qabata dadku waa u qiraa dhakhtar bay sokeen qoray adna weli ma adna weli ma dhaadanid fariimahaasi iyo xubintaasi waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka midle ayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo